joog samayno jiib samayne inte gaalo dalka joogto joog samayno jiib samayne inte dalka joogto joog samayno jiib samayne inte dalka joogto jidkan dhaariyo joogta culusbay janno taalaaye waan jihaadaynaa jidkan dhaariyo joogta culusbay janno taalaaye waan jihaadaynaa jidkan dheeriyo joogta culus bay janno taalaaye waan jihaadaynaa samayno jiif samayne inte dalka joogto joog samayno jiif samayne inte dalka joogto ragaa jilib xiiran jihaad uu kaacay jacaylkii jannada jaqda uu gaalay raajil xiran jihaad uu kacay jacaylkii jannada jalga uu gaalay ragaajilib xiran jihaad uu kacay jacaylkii jannada jaqda uu gaalay waa kan gaalkii baqanaye gariraaye aan waa kan gaalkii baqanaye gariraaye aan birayno samayne dalka joogto joog samayno jiif samayne inte gaalo dalka joogto joog samayno jiif samayne inte dalka joogto